بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثامن والأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi slى الlaهu عalayه وعalى آlihi وasلم nebigu wuxuu yidhi halaahatun saddex qofba cawnuhum u kaalmayntoodu xaqun cala allaah waa waajib ilaahay uu isi saaray saddex qofood mid kasta oo ka mid ah ilaahay wuxuu isku waajibiyey inuu kaalmeeyo almukaatab alawalkan hore almukaatab yuriidu aladaa waa mukaatab oo raba inuu xorriyaddiisa helo lacagta inuu iska bixiyo mukaatabku waa nin addoon ah ama waa shaksi addoon ah sayidkiisii asaga iska lahaa ayuu la heshiiyey wuxuu yidhi waxaan rabaa xorriyaddaydii inaan helo lacagaan iska bixinaa tusaale ahaan lix bilood ama sanad ama laba sano wixii lagu heshiiyo bil kasta waxaan iska dhiibaa kun dollar lixdaas bilood markii ay dhammaatana xorriyaddayda inaan helaan rabaa qofkaas waxaa la yidhahdaa mukaatab waa nin sayidkiisa kula heshiiyey inuu xorriyad helo xorriyaddaasna uu dhaafsiisto lacag uu iska bixinaa lacagtaas uu bixinaana bil kasta waxaa la yidhaahdaa najmi nujuumulkitaaba ilaahay waa u kaalmaynaa wاlmutasawij wahaani kan labaadna almutasawij yuriidu alcafaaf waa nin raba inuu guursado guurkaasna uu ku dhowrsado wاlmutasawij iyo qof guursanaa yuriidu alcafaaf oo raba inuu dhowrsado ilahay waa u kaalmaynaa wاthaalidu kan saddexaadna almujaahidu fii sabiili اllah waa shaksiga jidka ilaahay ku jihaadaye rawaahu ahlu sunan ila الnasaa-i saasuu yidhi ahlu sunan baa wariyey marka nasaa-i laga reebo laakiin ahlu sunan waa wariyeen ilaa abaa daawuud meesha uu leeyay ila nasaa-i ma ahane ilaa abaa daawuud nasaa-i wuu soo saaray xadiiska ahlu sunan marka waxaa wariyey tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja wadalika ana allaha tacaala arrinkaas wuxuu ku dhacay allah wacada almunfiqiina bilkhalaf alcaajil qolada waxbixida ilaahay wuxuu u ballan qaaday wixii ay bixiyeen beddelkooda inuu siiyo si dhaqso ah wa adlaqa annafaqa waxaas ay bixinayaanna ilaahay waa idlaaqay oo ma qaydin wahiya tansarifu ila annafaqaat laakiin nafaqadaas waxay u leexanee wahiya nafaqadaas tansarifu waxay u leexane ila annafaqaat lacagta lagu bixiyey ila ila annafaqaat allatii yuxibuha allah nafaqaadkaas waxay u laabanayaan lacagtii lagu bixiy wax ilaahay uu jecel yahay lianna wacdahu bilkhalaf min baabi hawaab maxaa yeeley ballanqaadka uu ballanqaaday waxa uu bixinaa beddelkooda inuu dhiibo waa min baabi thawaab wax uu sameeyey thawaabkooda alladii laa yakuunu ilaa calaa maa yuxibuhu allah thawaabkaasoo qofku uusan helaynin ilaa wax ilaahay uu jecel yahay inuu sameeyo maahane hadalkan macnihiisu uu yahay nafaqada ilaahay uu ballan qaaday inuu khalafkeeda bixiyo waa nafaqadii ku baxday wax ilaahay uu jecel yahay wa ama anafaqaat dhaqaalaha lagu bixiyey fi lumuur arrimaha alatii laa yuxibuha allah oo ilaahay uusan jeclayn imaa fi lmacaasi macaasi lagu bixiyey wa imaa fi lisraafi fi lmubaaxaat ama mubaaxa lagu bixiyey laakiin waa mubaax israaf ah xaddhaaf ah fallaahu lam yadman alkhalafa liahliha lacagta noocaasa ama kharashka noocaasa dadka bixiya ilaahay uma ballan qaadi inuu khalaf sii doono bal laa takuunu ilaa maqraman in khalaf ay helaan iska dhaafe waa dayn maalinta qiyaame dayn meel u taal waay waa la su-aala wa hadihi halaaatu wa saddexdan la soo sheegay fi hada اlxadiiث min afdal اlumuur alatii yuxibuha allah waxay ka mid yihiin arrimaha ilaahay uu jecel yahay faljihaadu fii sabiili illaah huwa sinaamu ddiin huwa sanaamu ddiin waa diinka kuruskiisa wa dirwatuhu wa aclaahu iyo kuruskaas baarkiisa iyo meesha ugu sarraysa wa sawaa'un kaana jihaadan bisilaax waxaa isku mid a ah inuu noqdo hub jihaad oo xagga hubka ah ow jihaadan bilcilmi waalxuja ama jihaad xagga cilmiga iyo xujada ah faannafaqatu fii hada sabiil makhluufatun wixii jidkaas lagu bixiyo beddelkeed qofku waa helaa wa saaliku hada asabiili mucaanun min allah qofkii waddadaas maran ilaahay xaggiisa waa looga kaalmaynaa muyasarun lahu amruhu arrinkiisana waa loo fududaynaa wa ama almukaatab falkitaabatu qad amara allaahu biha kitaabada ilaahay waa amray fii qowlihi tacaala fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran ilaahay wuxuu yidhaahday dadka addoommada ah kitaabeeya ka ogolaada heshiiska heshiis inay xorriyaddooda helaan ah ka aqbala fakaatibuuhum waa goorma in calimtum fiihim khayran haddii dadkaas addoommada ah oo kitaabada raba khayr ah ku ogtihiin ay salaaxan wanaag haddaa ku ogtihiin fii taqwiimi diinihim wa dunyaahum diinkooda iyo adduunyadooda salaax ay ku toosinayaan fasayidu ma'muurun bidalika sayidka waa la amray inuu kitaabeeyo addoonkiisa waalcabdu lmukaatab addoonka la kitaabaynaana alladii yuriidu ladaa waalcabdu lmukaatab addoonka la mukaatabayna aladii yuriidu ladaa oo raba deynka inuu iska bixiyo wayatacajal alxuriyata xorriyadiisana si dhaqsaa ah uu helo watafaruq lidiinihi wa dunyaah diinkiisa iyo adduunyadiisana u gacan bannaanaado yuciinuhu allah ilaahay baa kaalmaynaya ilaan markuu addoonka yahay xorriyad ma haysto cibaadaadka qaarkood xataa ma samayn karo ilaa inuu sayidkiisa u idmo maahane wayuwasiru lahu umuurahu arrimihiisana ilaahay baa u fududayn doonaa wayarsuquhu min xaytu laa yaxtasib meel uusan filanayn baa ilaahay ka arsaaqi doonaa wa cala sayidi sayidka waxaa waajib ku ah an yarfaqa bimukaatabihi mukaatabkiisa inuu u dhimriyo fii taqdiiri alaajaali aajaasha iyo waqtiyada qadaritaankooda ugu dhimriyo oo uusan dhihin laba sano gudahood ama hal sano gudihiis inuusan dhihin ee uu u waasiciyo taqdiiru laajaal saasuu ka wadaa inuusan waktiga ku ciriirin ee xoogaa waktiga u waasiciyo uu iska bixin karo kharashka allatii taxullu fiiha aajaashaas oo wakhtigeeda uu gelaa taxullu fiiha nujuumu lkitaaba kitaabada nujuumsheedu ay geleen bil kasta tusaale ahaan hadduu yidhaahdo waxaa laga rabaa boqol dollar boqolkaas dollar oo bil kasta uu bixina waxaa la yidhaha nujuumu lkitaaba waa lacagta qorshaysan ee bil kasta ama sanad kasta laga rabaa waxaa la yidhaha nujuumu lkitaaba oo uu iska bixinaa aajaashaas waa inuu ugu dhimriyo oo uusan ku cidhiidhin wa yucdiihi min maali lkitaaba kitaabada xoolihii uu ka bixiyey idaa addaaha hadduu iska bixiyo rubucahaa waa inuu afar meeloodoo meel siiyo heshiiska wuxuu ahaa tusaale ahaan laba sano gudahood inuu ninkani xorriyaddiisa u helo lix bilood oo kastana tusaale ahaan uu iska bixiyo shan kun oo dollar hadhowdii markii lacagta uu iska bixiyo oo xorriyaddiisii uu helo inta uusan lacagta iska bixin hadde waa addoon inta kun doollar ay ku dhiman tahay weli xorriyaddiisa ma haysto waxaasoo kharasha markuu iska bixiyo xorriyaddiisii wuu helaa laakiin waa nin gacan maranoo haddii wuxuu u shaqaynaayey oo lacagta aan usoo ururinay waxa inuu xorriyadiisa helo nin hadda wax gacan ku haya ma aha xoolihii afar meeloodoo meel waa inuu siiyo isagoo gacan maran uusan dirin wa fii qowlihi tacaala ilaahay markuu ka warramay fii xaqi lmukaatabiin ilaahay muxuu yidhi wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum wa aatuuhum ayaga wax ka siiya min maali illaahi maalkii ilaahay alladii maalkaasu aataakum ilaahay idin siiyey yacnii maalulmukaataba wax ka siiya xoolaha marka dadku ay haystaan waa maalullah waa maalka ilaahay saas daraaddeed qofku ma dhihi karo xoolahan sidaan doonaan ugu tasarufaa may adiga ma lihid waa maalullah adiga khaliifaa tahay meesha ilaahay uu rabana waa inaad ku bixido meeshuusan ogolayn waa inaadan ku bixin haddii kale su aalaa kuu taal ama amrun lisayid wa aatuuhum soo ficil amar ma aha amrun waa amar lisayid ilamra waligayrihi min almuslimiin iyo dadka kale oo muslimiinta ah walidaalika saas daraaddeed jacala allahu nasiiban min azakaa u kaalmaynta ilaahay u kaalmaynaa waxaa ka mid ah inuu ka mid yahay ninkan mukaatabka ah dadka zakadu ay ku baxdo zakada qeyb ka mid aha loo magacaabay ilaahay muxuu yidhi wa fi riqaabi wa fi riqaabina waxaa loola jeedaa wa fii fakki riqaab addoommada xorayntoodana zakada waa lagu bixi karaa ninka mukaatabka ah hadduu yidhaahdo xoolihii zakada waxa layga siiyo waa in wax laga siiyo dadkii kubaxay uu ka mid yahay wa hada min cawnihi tacaala kaalmaynta ilaahay u kaalmaynaana waa qeyb ka mid ah waqad habata can الnabiyi salى اllahu alayh wala sl nabig waxaa ka sugnaatay ma huwa acamu min hada intaas wax ka caamsan faqaala nebigu wuxuu yidhi man akhada amwaala الnaasi dadka xoolahooda qofkii qaata yuriidu yuriidu adaa'aha isagoo raba inuu iska gudo xoolahan wuu soo daynsaday wuxuu rabaa deynkaas inuu iska bixiyo addaaha allaahu canhu ilaahay baa ka guda suu isaga bixin lahaa ilaahay a uu kaalmeeya waman akhadaha qofkii xoolahaas qaatay yuriidu itlaafaha isagoo raba inuu baabi'iyo oo uusan iska bixin atlafahu allah ilaahay baa isaga baabi'iya rawaahu lbukhaari waana soo marnay xadiiskaas wa ama nikaaxu guurka miyaa faqad amara allaahu bihi wa rasuuluhu guurkaas allah iyo rasuulkiisu waa amreen warataba calayhi min alfawaa'idi shay-an kahiiran fawaa'idda guurka laga helaana wax badan ayay ka ratibeen guurka fawaa'id badan oo laga hela ayay ka ratibeen oo qofku marka u guursado uu ka helaa waxaa ka mid ah cawn allah ilahay inuu u kaalmaynaa wa imtihaala amri illaahi wa rasuulihi allah iyo rasuulkiisa amarkiisiina in la fuliyey ilaan allah iyo rasuulkiisu dadka mu'miniinta waxay amreen inay guursadaan waana noo imaan doontaa aayadaha ilaahay uu ku amray qayb ka mid ah wa annahu min sunani lmursaliin wuxuuna ka mid yahay sunnooyinkii rususha nabiguna sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam waa tii uu yidhi amaa ana markii qayb ka mida ah saxaabadu ay damceen inay guurka iska daayaan qaarkoodna ay yidhaahdeen ma seexanayno qaarkoodna ay yidhaahdeen mar kasta waa soomaynaa amaa ana aniga miya fa asuumu wa uftir maalmaha qayb ka kamidana waa soomaa qayb ka midana waa afuraa wa aquumu wa arqud habeenkii qayb ka mida waa seexdaa qayb ka midana salaadan u taaganahay wa atazawaju nnisaa dumarkana waa guursadaa faman raqiba can sunnatii qofkii sunnadeyda iska naca falaysa minii aniga iga mid maaha wa fiihi guurka waxaa ku jira taxsiinu lfarji farjiga dhowritaankiisa qofka inuu dhowrsado oo xaaraanta uu ka dhowrsado wa lbasar aragga inuu laabo wa taxsiilu nasli iyo taranka xasilintiisa walinfaaq cala azawji walowlaad iyo inuu wax ku bixiyo xaaskiisa iyo carruurtiisa taasoo laftigeeda ajir uu ka helaa hadduu niyaysto fa ina alcabda addoonkeeda anfaqa calaa ahlihi hadduu reerkiisa ku bixiyo nafaqatan dhaqaale yaxtasibuhaa oo uu niyaysan yahay waa niyeystay inuu ajir ka helo kaanat lahu ajran ajir bay u tahay waana hadda shayga iska caadiga dadka in badan oo ka mid ah ajira agtooda iska marmara ayagoo aan ogeyn xaaskiisa biilka uu siina hadduu u niyeysto inuu ajir ka helo iyo caruurta biilka uu biila hadduu u niyeysto ajiruu ka heli lahaa xadiidkii sacd ibn abi waqaasna nabigu salى اllahu alayh wala ali wasalam waatuu yidhi inaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaqii biha wajha allah ujirta calayha xataa maa tajcalu fii fimra'atik wax kastoo aad bixido oo wejiga ilaahay raalli ahaanshihiisa ku raadine hawaab baa lagaa siina xataa haweenaydaada wixii afkeeda aad gelido wa xasanaatun cinda kaanat lahu ajran ajr bay u noqonee waxasanaatin cinda allah ilahay agtiisana xasanaad bay ka noqonee sawaaءun kaanat ma'kuulan waxaas uu bixina wax la cuno ha noqdeen ow mashruucan wax la cabo ow malbuusan ama wax la labiso ow mustacmalan wax loo adeegsado fi lxawaaiji kuliha danaha oo dhan kulluhu khayru lilcabdi dhammaantiis addoonkaa khayr buu yahay waxasanaatun jaariya iyo xasanaad socda wa huwa afdalu min nawaafil lcibaadaati alqaasira kaasna waa ka fadli badan yahay cibaadaadka asaga ku kooban ee sunnooyinka ah waxaan ognahay cibaadaadka dadku ay sameeyaan ee nawaafisha ah midna asagay ku koobantahay midna waa mutacaddi oo dadkay u tallowdaa midka asaga ku kooban waxaa ka khayr badan midda tallaabee oo khayrkeedu ummadda uu kala gaaraa baritaanka dadka diinka qofku uu baro ama qur-aanka dadka uu baro waa ka khayr badan yahay salaadaha sunnooyinka iyo soomka sunnooyinka waa ka khayr badan yahay ilaan sunnooyinkan uu tukanaa ama uu sooma asagay ku kooban yihiin laakiin qur-aankan dadka uu baraa diinkan dadka uu baraa ummad kale usii gudbaayaan nafcigooda dad badan oo kale ay gaarayaan waa ka khayr badan yihiin wa fiihi waxaa ku jirta guurka atadakuru linicami illaahi cala alcabdi xusuusasho nicmooyinka ilaahay addoonka u nimceeyey la xusuusto watafaruqu licibaadati cibaadadiisa qofka inuu u gacan bannaanaado wa tacaawunu zawjeyni calaa masaalixi diinihima wa dunyahuma iyo labada qofood oo isqaba inay gacan isku siiyaan wixii maslaxo ah oo ama diin ah ama adduunyo ah danahooda diinka iyo danahooda adduunyo waqad qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi fankixuu maa taaba lakum min annisaa guursada dumarka wixii idin xalaal ah amar soo maaha dadka mu'miniinta amar ilaahay uu siiyey soo maaha oo uu ku amray inay guursadaan ayadaha allah allah uu ku amray dadka mu'miniinta inay guursadaan ay ka mid tahay wa qaala sala allahu calayhi waalay sl nabigu wuxuu yihi tunkaxu lmar'atu haweeneyda liarbacin afar arrimood ayaa loo guursadaa xadiiska nabigu wuxuu ka sheekaynaa sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam dadku waxa dumarka ay ku xishaan waxa dumarka ay ku xushaan markay guursanayaan raggu dumarka ay guursanayaan waxa ay ku xushaan limaalihaa ninbaa wuxuu ku xulanaa inay hanti haysato dhaqaale inay haysato wa jamaalihaa midaa wuxuu ku xulanaa inay qurxan tahay waxasabihaa midaa wuxuu ku xulanaa dadka ay ka dhalato inay dad fiican ay yihiin ama uu yaqaan wa diinihaa midna wuxuu ku xulanaa diinkeeda qof diin le inay tahay afartaasba waa lagu xushaa nabigu sala allahu alay slam marka tal uu bixiyo wuxuu yidhi fadfar bidaati ddiini war gacanta ku dhig midda diinka u saaxiibka ah middaas gacanta ku dhig ayadaas raadso taribat yamiinuk haddii sidaas aa yeeli weydo gacantaadu ha carowdo khasaaraa kugu dhacay macnaheedu waa saas idan muhiimadda koobaad waa inay noqoto qofka xulashadiisa qofkaani qof dabeecad leh oo diin leh waa inay noqoto khuluq iyo diin wixii intaas ka soo hara soo ma wax badan sii socon maayaan maalkan sii socon maayo jamaalkaanna sii socon maayo xasabkaanna qofka guriga jooga wax gooniyuhu u taraa lama arko qofkii hadduu qalloocdo qofka marka waxaa anfaca waa khuluqdeeda iyo diinkeeda labadaasaa soo haraa lima fiiha min salaaxi اlaxwaali wاlbeyti wاlawlaad sababta nebigu marka ugu boorinaa waxaa ku jira xaaladaha hagaajintooda iyo guriga iyo carruurta wa sukuuni qalbi zawji waum wa sukuuni qalbi zawji ninka qalbigiisa xasilitaankiisa wa طuma'niinatihi iyo deganaanshihiisa fain xasala maca addiini gayruhu fadaak diinkaas marka uu ku xulana haddii wax kale ay la socdaan haddaba waa sidii la rabay oo tusaale ahaan qof khuluq iyo diin le haddii ay tahay oo xoolana ay leedahay haddii khuluq iyo diin ay leedahay ayna qurxan tahay khuluq iyo diin hadday leedahay daatu xasab ay tahay oo sidii la rabay uu leeyahay laakiin haddii la waayo oo afartooda mid kastoo ka mid a meel uu istaago fadfar bidaati اdiin wailaa faddiinu acdamu sifaati lmaqsuuda wailaa haddii laakiin la waayo waa mid kastoo kamida meel uu istaago faddiinu diinku acdamu sifaati lmaqsuuda tilmaamaha qofka dumarka laga raadina waa kan ugu horeeya kan ugu weyn qaala tacaala faasaalixaatu gabdhaha wan wanaagsan qaanitaatun waa kuwii ateeca xaafidaatun lilgaybi nimankoodu markay ka maqan yihiinna naftooda iyo ilaaliya caruurta iyo guriga iyo hantida taala bima xafid allah wa cala zawja haweeneyda waxaa korkeeda ah alqiyaamu bixaq illah xaqa ilaahay inay u istaagto wa xaqi baclihaa ninkeeda xaqa uu ku leeyahay wa taqdiimi xaqi lbacli ninka xaqa uu ku leeyahay calaa xuquuqi lkhalqi kullihim dadka kale xuquuqda ay ku leeyihiin oo dhan waa inay ka hormarido xaqa ninkeeda uu ku leeyahay wacala zawji ninka waxaa waajib ku ah asacyu fii islaaxi zawjati inuu ka shaqeeyo hagaajinta xaaskiisa wa ficli jamiici alasbaab iyo inuu sameeyo asbaabta dhammaanteed alatii tatimu biha almulaa'amatu baynahumaa asbaab dhammaanteed waa inuu la yimaado asbaabtaas oo ay ku taam noqon karto wada joogitaanka labadooda ay wada joogaan iswaafaqsanaanta iswaafaqsan yihiin mulaa'amada macnaheed muwaafaqada labadooda ka dhexayda fa ina almulaa'amata muwaafaqada hiya almaqsuud alacdam oo ujeeddada ugu weyn labadan qofood inay wada joogaan kala tegiddoodana waa fasaad cadiim nabigu sala allahu alayh wala alih wasalam wuxuu sheegay ibliis inuu degan yahay badda dhexdeeda carshigiisa boqortooyadiisu halkaasay halkaasay degan tahay ciidankiisa halkaasuu ka kala diraa ibliis marka waa nin khabiir ahoo malaayiin sanuu soo jiray ilaa nebi aadam waktigiisii joogay ilaa qiyaami saacana waa joogaa ciidanka halkaasuu ka kala diraa wuxuuna u diraa inay caalamka fasaadiyaan gaalo iyo muslim wuxuu cafinaa isagu male wuxuu naarta gey kara waa inuu geeyo dadku markii marka ay soo laabtaan ciidanku ciidanku marka ay soo laabtaan mid kastoo ka mid a ah waa la xisaabtamaa waxa uu soo fasaadiyey ninka uu ugu jecel yahay waa ninka yidhaahda reer dhaqanan intaan u tegayaan kala haatiyey waa ninka ugu jecel yahay sida nabigu sheegay sala allahu alayh wacala alih wasalam walihaada sidaas daraaddeedna daba nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu dadka uu ku booriyey ila anadari inay fiiriyaan ila almar'ati haweeneyda alatii yuriidu khidbataha haweeneyda uu rabo inuu doono oo reerkeeda uu ka doono waa inuu marka hore wejigeeda arko liyakuuna calaa basiirati min amrihi si arrintiisa isagoo og u gudagalo haweeney wejigeeda uusan arag hadhowdi guriga haddii la isugu keeno inaysan wax badan wada joogina dhici karta si kastoo loogu tilmaamo saas daraaddeed nabigu sala allahu alay wasalam saxaabada wuxuu amri jiray haweeney aysan arag inaysan guursan wejigeeda inay arkaan alxadiidu ataasic walarbacuun xadiiska afartan iyo sagaalaad can caaishata radi allahu canha qaala waxay tihi qaala rasuulu llah sala allahu alay waslam nabigu wuxu uhi yaxrumu min aradaaca nuugmada xaggeeda waxaa xaaraan ka noqda maa yaxrumu min alwilaada wixii dhalashada xaggeeda xaaraanka ah maa yaxrum min alwilaada iyo maa yaxrum min annasab waa isku mid nasabka ama abtirsiimada inta xaaraan ay kaaga tahay guurkooda radaacadana sidoo kale xaaraan ay kaaga tahay muttafaqun calayh wadalika ana almuxaramaat min annasab dumarka guurkooda uu xaaraanta yahay xagga nasabka binasi alqur'aani waalijmaac qur'aankuna uu caddeeyey dadka muslimiinta ah culimmadooduna ay isku waafaqeen waa inta soo socota qur-aankuna uu caddeeyey ijmaacana uu ku dhacay alummahaat hooyooyinka aayaddan waa ka bilowday xurimat calaykum ummahaatukum wa in calowna haba sarreeyeene haba sarreeyeene muxuu la jeedaa hooyadii adiga ku dhashay hooyadeed hooyadeed hooyadeed hooyadeed sii wad dhammaantood xurimat calaykum ummahaatikum waa soo hoosgelayaan min kulli jihatin jiha kasta min kulli jihatin muxuu ka wadaa ama xagga hooyada ha ka imaato ama xagga aabbaha ha ka imaato hooyada hooyadeed hooyadii dhashay hooyadiisii dhashay aabbe hooyadiis hooyadii dhashay hooyadiisii dhashay min kulli jihatin ama xagga hooya ha ka imaato ama xagga aabbe iyo walbanaat gabdhihii adigu aa dhashay wain nazalna haba hooseeyeene wain nazalna muxuu la jeedaa gabadhii adiga aad dhashay sida ay xaaraan kaaga tahay guurkeeda gabadhii ay dhashana waa lamid tay sii dhashana waa lamid tay sii dhashay tay sii dhashay midda afraad midda lixaad tobnaad waa lamid min kulli jihatin jiha kasta ha ka yimaadeen min kulli jihatin muxuu la jeedaa ama gabadhaadii ha dhasho ama wiilkaagu ha dhalo gabadhaada gabadhii ay dhashay guurkeedu waa kaa xaaraan wiilkaaga gabadhii uu dhalayna waa la mid aydan wal akhawaat gabdhaha kula dhashay mutlaqan noocay doonaan ha noqdeen mutlaqan muxuu la jeedaa gabdhaha kugu dhashay gabdhaha kula dhashay ama kugu aabbiyo hooye ha ahaadeen ama kugu aabbo keliya ha ahaadeen ama kugu hooyo keliya ha ahaadeen kulli waa soo hoosgelayaan wa banaatu likhwati wiilasha kula dhashay gabdhihii ay dhaleen waa kuwii adeerka ah u ahayd wa banaatu alakhawaat gabdhaha kula dhashay gabdhihii ay dhaleen waa kuwii abtiga ah u ahayd wa in nazalna haba hooseeyeen wain in nazalna maxaa loola jeedaa gabadhan adeerka ah u tahay oo wiilka kula dhashay uu dhalay gabadhay dhasho tay sii dhasho tay sii dhasho wat mar kasta adeer a u tahay laakiin soomaalidu curfigeedu saas ma aha soo ma aha soomaali curfigeedu saas ma aha gabadhan oo wiilka kula dhashay uu dhalay adeer inaa u tahay annaga carabta waa isku waafaqsanaa laakiin gabadhay dhasho gabadhaas soomaalidu maxay dhahaan awow wuu noqonaa soo maaha saasaa la lahaa laakiin carabtu saas ma aha carabtu waxa waaye qofkaan adeeruu joogaa weli gabadhay dhasho tay sii dhasho tay sii dhasho kulli adeeraa u tahay bacdamaa asalkii adeeraa u tahay wixii ka farcamana adeeraa u tahay wain nazalna macnaheedu waa saas akhawaadkana waa la mid gabadhaan abtiya u tahay gabadhay dhasho abtiya u tahay tay sii dhasho abtiya u tahay tay sii dhasho abtiya u tahay laakiin soomaalidu awooway soo gelidaa carabtu laakiin saas ma aha marka wain nazalna macnaheedu waa saas walcamaatu eedooyinkii waa la mid ayagana iyo walkhaalaatu habaryaryaalkii waa meeqa toddobo fa jamiicu lqaraabaati qaraabaadka dhammaantood xaraamun waa xaaraan ilaa banaatu lacmaam gabdhaha adeerka uu dhalay maahan wa banaatu lcammaat iyo gabdhihii eedda ay dhashay wa banaatu lakhwaal iyo gabdhihii abti uu dhalay iyo wa banaatu lkhaalaat gabdhihii habaryar ay dhashay intaasuu ka soo reebay wa haadihi sabcu toddobadan muxaramaatun waa xaaraan fi radaac xagga nuugmada min jihati almurdica midda wax nuujisay xaggeeda nasabka waa macruufa asaga toddobadaas waa soo sheegnay soo ma aha wiil baa waxaa ka soo qaada inay haweenay nuujiday ma dhalin ayadu laakiin waa nuujiday shan mar ayay nuujiday isagoo yar laba sano ka yar haweeneydaas nuujiday waa hooyadiis ummuhu min aradaaca waa hooyadiis xagga nuugmada ninka qabana waa abuuhu min aradaac waa aabbihiis xagga nuugmada gabadha ayada la dhalatayna waa habaryartiis oo xagga radaacada ninka gabadha la dhalatayna waa eeddadiis min aradaaca wahaakada kuwii ayadu ay dhashana waa walaalihiis laakiin waa xagga radaacada mafhuum soo ma aha toddobadii marka halkan waa imaanayaan waxaan soo marnay banaatu likhwa iyo banaatu lakhawaat ayaguna inay xaaraan yihiin soo ma aha radaacada markaas ay ku imaan karaan haweeneydan ku nuujiday wiilkii ay dhashay muxuu kuu yahay akuuka min aradaaca gabadhii uu dhalo ma guursan kartaa may adeer aw tahay laakiin waa adeer xagga radaacada ah haweenaydan murdicada ah gabadhii ay dhashayna ah waa ukhtuk min aradaaca gabadhii ay dhashay ma guursan kartaa maya maxaa dhacay haddii abtiyaad u tahay ilan gabadhaan inay kula dhalatay ay ka dhigantahay soo ma aha saas daraaddeed waxaan leeyahay waa bintulukti min aradaaca ukto oo radaacada ah gabadhii ay dhashay ayadana ma guursan karto wahaa kada wa saaxibu laban min jihati lmurdica haweenaydan muujisay iyo saaxibu laban iyo ninkii labankan iska lahaa oo loola jeedo haweenaydan murdicada ah ninka qaba ya ninkaas eh? gabdhihiisa oo haweenaydan aan ahayna maxaa ka wadayaan ninka la nuujiyey ninkan haweeney kalu qabaa yani ilmo kale soo ayadu ma dhalin way nuujis way nuujisay kuwaas kalena waa nuujiday way dhashay waa dhashay haddii waa kuwa la dhashay markaas waa kuwii la dhashay soo maaha waa haweeney kale u dhashay midaan ujeedo maalmidaan ahayn yxtaaj ilaa bax bal aan fiirin wa hadihi sabcu muxaramaatu fi radaac min jihati lmurdic wa saaxibu laban idaa kaana aridaacu laakiin wuxuu yihi haddii nuugmadu khamsa radacaatin shan nuugmo ay gaarto maxaa marka meesha ku baxay haddii laba nuugmo ay noqoto saddex nuugmo ay noqoto laba maruu nuugay saddex maruu nuugay maya ma xarimayaan markaas waa inay shan gaarto iyo fa iyo wax ka badan xadiidkii marka caaisha radi allahu canha oo saxiixeynka ku jiray waxay tidhi kaana fiima unzila min alqur'aani khamsu radcaati macluumaat qur'aanka waagii hore waxaa ku jiri jirayay tihi aayado sheegaa kaana fiima unzila min alqur'aani cashru radcaati macluumaat aayado waxaa jiray sheegaa qofkan inuu toban mar nuugo keliya inuu xaaraan ku noqona ka badan ka yar inuusan ku xaaraan noqonayn yacni inuusan ibni ku noqonayn ugu yaraan toban mar aayado la akriyay ahaa jireen uma nusikna kadibna waa la nasakayay tihi bikhamsi radacaatin macluumaat shan ayaa lagu nasakay tobankii marka waa la nasakay shan ayaa laga dhigay aayado qur-aan oo jiri jiray ahaayeen fatuufiya rasuulu llah sala اllah alay slam wahamnu fi ma yuqra'u min alqur'aan nabigu wuxuu dhintayay tidhi ayadoo shantii dadka qeyb ka mid ah inuu qur'aan yahay ay u haystaan hadalkaasoo macnaheed uu yahay nabiga sala allahu alayh waala ali wasalam markuu dhimo rabay agteeda ayaa shantiina la nasakhay hadda marka qur-aanka kuma jirto ayado sheegaa cunugan shan mar inuu nuuga laga maarmaan inay tahay kuma jirto ayagiina waa la nasakhay laakiin nasakitaankooda waa xagga lafdiga ee xugun ahaan waa baaqi marka ugu yaraan waa inuu shan mar nuugo amaa tobanka nuugmo lafdi ahaanna waa loo nasakhay xugun ahaanna waa loo nasakhay shanta lafdigeeda la naskha lakiin xukunkeedu waa baaqi ugu yaraan marka waa inuu shan mar nuugo oo mar kasta uu nuugmadiisa uu dhammaysto filxawleyni waana intuu yar yahay laba sano iyo ka yar waa inuu jiro ayaddu qur-aanka ahaydna ilaahay waa tii uu lahaa allah waa tii uu lahaa yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayn bilowgeedu muxuu ahaa wlwaalidaat wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayn yurdicna marka inkastoo ficil mudaaricayta laakiin waa ha nuujiyeen caruurtooda xawlayn kaamilayn laba sano laba sano iyo wixii ka yar shan mar iyo ka badan waynu nuugo wa amaa min jihati aqaaribi radiic cunugan wax nuugay aqaaribtiisa xaggooda fa ina taxriima taxriimka yakhtasu biduriyati raadic wuxuu khaas ku yahay ninkan la nuujiyey duriyadiisa amaa abuuhu min annasab aabbihiis oo xagga nasabka ah wa ummuhu iyo wa usuuluhu mafruucun falaa tacaluqa lahum bitaxriim taxriimka shuqulku male oo muxuu la jeedaa wiilkan soo lama nuujin waa la nuujiyey haweenaydaanaa nuujiday asaga iyo wixii tarankiisa ama faraciisa ah taxriimka asaga soo gela ayagana waa soo gelayaan sidaan soo sheegna isagu gabdhihii haweeneydan ay dhashay ma guursan karo kuwii ayada la dhashay gabadhii ayada la dhashay ma guursan karo ilaa habaryar ay u tahay ninkan gabadhii la dhaaltay ma guursan karo ilaa tahay soo maaha wixii asaga ka tarmana waa sidoo kale laakiin asaga aabbihiis oo xagga nasabka ah wiilkan la nuujiyay aabbihiis xagga nasabka ah haweenaydan waa guursan karaa gabadha asaga la dhalatay yacni gabadha asaga walaashiisa oo xagga radaacada ahna waa guursan karaa aabbihiis oo xagga nasabka ah haweenaydan murdicada ah oo wax nuujiday waa guursan karaa tii la dhalatayna waa guursan karaa sidoo kale waxaa u bannaan inuu guursado aabbihiis oo xagga nasabka ah gabadha isaga walaashiisa laakiin xagga radaacada ah oo guursan karaa walaalkiisna waa sidoo kale walaalkiis oo xagga nasabka ah haweenaydan murdicada waa guursan karaa tii isaga walaashiisa ahayd oo xagga radaacada ahaydna waa guursan karaa sidoo kale cagsigana waa la mid haweenaydan murdicada ah waxay guursan kartaa walaalkiis xagga nasabka ah aabbihiis xagga nasabka ah sidoo kale haweenaydan murdicadaha ninkii qabay asaga aabbusa uguma aadanayn abuhu min aradaaca sooma ahayn waxaa u furan inuu guursado walaashiis oo xagga nasabka ah waa guursan karaa wax shuqula iskuma le marka taxriimku marka wuxuu khuseeyaa asaga iyo wixii ka tarma laakiin isaga waalidkiisna taxriimku shuqul kuma leh walaalihiisna shuqul kuma leh ma soo gelayaan faina taxriima taxriimka yakhtasu wuxuu khaas ku yahay biduriyati raadic midkii nuugay caruurtiisa ama abuuhu min anasab aabihiis xagga nasabka iyo wa ummahu iyo hooyadiis iyo wa usuulahum aabbe iyo hooye usuushoodii oo loola jeedo awowgiis iyo ayeydiis iyo wa furuucahum iyo aabbihi hooye furuucdoodii oo loola jeedo walaalihiis falaa tacaluqa lahum bitaxriim taxriimka shuqulkuma laha wakadalika yaxrumu ljamcu bayna alukhtayni waxaa xaaraan ah laba gabdhood oo isla dhashay xagga nasabka inuu ninku guur uu ku jamciyo hal mar uu isla wada guursado soo maaha laba gabdhood oo naas wada nuugtay oo walaala ah xagga radaacada ahna guur kuma jamci karo sida labadan nasabka walaalaha ku ah uusan guur ugu jamcin karin ayuu labadan radaacada walaalaha ku ahna guur ugu jamci karin wa bayna almarati wacamati haweeney iyo eedadeed ma isla guursan karaa maya haweeney iyo eedadeed oo xagga radaacada eedda u ahna ma guursan karo islama guursan karo labadoodii oo si eedda ugu noqotay haweeneydaa nuujisay ninkii qabayay la dhalatay mafhuum soo ma aha gabadhan uu guursaday ayaa waxaa soo nuujisay haweeney haweeneydaasu hooyadeed u noqon maydo ninka qabana muxuu noqonaa aabbe ninkii marka aabbaha u ahaa xagga radaacada gabadhii la dhalatay ama haweeneydii la dhalatay oo eeddo u noqon mayso gabadhaan gabadhaas iyo eedadeed maisla guursan kara hal mar maya nasabku waa sidoo kale ow khaalatihaa fi nasab iyo habarirteed xagga nasabka ah ayadii habarirteedna guur kuma jamcin karo ama nasab ha haato ama radaaca ha haato wamilu dalika fi radac radaacna waa lamid nuugmadana waa lamid wakadalika taxrumu ummahaatu zawja haweeneyda aa qabto hooyadeed xaaraanay kaa tahay ma guursan kartid wa in calowna haba sarreeyeene hooyadeed hooyadeed hooyadeed hooyadeed sii wad wa in calowna haba sarreeyeene haye radaacana radaacana waa lamid gabadhan aa qabto hooyadeed xagga nasabka ah oo tii dhashay ah ma guursan kartid tii soo nuujisayna waa la mid ayadana marka ummuhaa min annasab wa ummuhaa min aradaaca isla mid labadooda wayn calownaaba sareen wa banaatuhaa zawjadaada gabdhihii ay dhashay waa gabadhii rabiibada ahayd xaaskaaga gabadhii ay dhashay ma guursan kartid soo maaha xaaskaagu gabadhii ay nuujisayna waa la mid ayadana marka bintu zawja min annasab iyo bintu zawja min alradaaca waa isla mid haweeneydaada gabadhii ay dhashay iyo gabadhii ay nuujisay wain nasalna haba hooseeyeene sii wad gabadha ay dhashay taysii dhashay taysii dhashay idaa kaana qad dakala bizawjatii laakiin markay xaaraan ka noqoneen waa haddii zawjadiisa uu la aqalgalo ee laakiin hadduu inta nikaaxsado iska furo gabadhiioo guursan karaa wa zawjaatu alaabaa'i aabbayaalka zawj wixii ay guursadeen aabbayaal waa in caluu haba sarreeyeene waa xaaraan soo maaha abuuka min annasab xaaskiisii oo eeddadaa ah ma guursan kartid abuuka min alradaaca zawjadiisana ma guursan kartid waa lamidaasna mafhuum soo maaha aabbaha xagga nuugmada aabba kuugu ah oo yacni xaaskiisa uu kusoo nuujiday zawjadiisiina ma guursan kartid waa in cali waaba sarreeyeene awoowe sii wad wa zawjaatu labnaa iyo wiilashii adiga aad dhashay gabdhihii ay guursadeen wiilashii adiga aad dhashay gabdhihii ay guursadeen ma guursan kartid hadduu yahay min anasabna ma guursan kartid hadduu yahay min aradacna ma guursan kartid oo min aradac suu ku noqday haddii xaaskaagaa nuujiday ibnuka min aradac sooma noqonin gabadhii uu furo ma guursan kartid wain nazaluu min kuli jihatin aba hooseen wa milu dalika fi radaac radaaciina waa la miduu yihi wa masaa'il taxriimi اljamci wasihri fi radaac fiihi khilaaf wuxuu yidhi masaa-isha ku saabsan inaan la jamcin karin labada gabdhood oo xagga radaaca iyo gabar iyo eedadeed iyo gabar iyo habaryarteed xagga radaaca inaan la jamcin karin doodaa ku jirta laakiin nasab hadday tahay dood kuma jirto ilan xadiiskii kusoo arooray waxa marka doodu ay ku jirtaa waa labadan gabdhood oo radaaca walaalaha ku ah iyo gabadhaan iyo eedadeed xagga radaaca iyo gabadhaan iyo habaryarteed xagga radaaca doodaa ku jirta wa sihirina waa wixii xidid ku saabsan oo loola jeedo ibnuka min aradaac zawjadiisa waxay xaaraan kaaga noqotay sihri soo ma aha ibnuka min annasab zawjadiisuba sida sihri ay xaaraan kaaga noqotay marka taas laakiin doodi kama taagna tan aad doodi ka taagan tahay waxaa kale oo la mid ah xaaskaaga hooyadeed xaaraanay kaa tahay xaaraannimadaas laakiin nasab ma ahane waa sihri xididnimo haddii xagga nasabka ay tahay doodi kama jirto laakiin haddii xagga radaaca ay tahay doodaa ka jirta uu leeyahay fiihi khilaaf dooda ku jirta walaakin madhabu jumhuuri lculamaa laakiin culummada jumhuurtooda waxay ku tageen wal aima alarbaca iyo aimada afarta waxay isku waafaqeen taxriimu daalika jamacaasna inuu xaaraan yahay sihrigaasna inuu xaaraan yahay lilcumuumaat adilada caamka ahaana kutusinaya uu u marka waa madhabka qaba in la jamci karo ama sihrigaas inuu bannaan yahay waxaa muuqatay inuu yahay madhab shaad ah oo awood badan aan lahayn aimada afarta iyo jumhuurulculamaa waxay ku tageen inuu yihi wixii sihri ah iyo wixii jamci ah oo xagga radaaca inuu xaaraan yahay sida xaaraan uga yahay dhanka kaleba wallahu aclam alkaas